ariiquna isaguna wayna soo maray waxaa imika wili baabu xaddi shurbi cabitaanka xadkiisii cabitaanka la sheegayaa waa khamrigii kaasun baa ilan cabitaankii xad leh markaa isaguna dee waa xifdu markaynu kasoo bana kasoo baxnay xifdu nafsi wixii ku tacaluqayey een haddana soo aragnay xifdulmaal wixii ku xigay iyo imika waxaan u gudbaynaa xifdulcaqli garaadka xifdintiisa iyo ilaalintiisa iyo caqliga ilaahay subxaanahu watacaala bani aadamka uu ku manaystay ee uu kaga soocay noolihii kale ee kownkan kula noolaa ilaalintiisa ciqaabtii markaa loo dejiyey qofka ku xadgudba wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala kulu sharaabin cabitaan kasta oo askara kaiiruhu intiisa badani maandooriye tahay xaruma qaliiluhu wa kaiiruhu intiisa yar iyo intiisa badaniba xaaraan weeye liqowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walaslaamu rijsu min camali shayطaani fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun wa qowli nabiyi sala اllahu alayhi wala aalihi kulu muskirin khamru wa kulu khamrin xaraam wax kasta oo maandooriye ihi waa khamri maa khamri oo dhammina xaaraan weey buu nabigu calayhi salaatu wasalaam sidoo kale waxaa iyaduna soo aroortay lafdi ama riwaayo xadiidku uu leeyahay oo maa askara qaliiluhu fakaiiruhu xaraam wixii intiisa yari ay doorinayso mmaanka garaadka intiisa badanna waa xaaraan markaa khamrigii kabashadu xaaraan bay noqonaysaa xataa yaana iyadu markaa noqoninba wax maandooriye ah yani wax markaa iyadu maskaxdii bedelaysaba yaanay noqonin intiisa yar iyo intiisa badaniba xaaraan bay noqon waman shariba almuskira qofkii haddaba cabba waxaa maandooriyaha cabbe baa la lama odhanin wa huwa walxaalu huwa baaligun caaqilu isagoo mukalaf ahoo muslin ah ilan gaaladii khamrigii waa bay xalaashanayaan kuwii xalaashanayay markaa dee iyaga hawshani uma taal mukhtaarun muslinkaasoo aan qasbanayn wajaba calayhi alxaddu in la xada ayaa waajibaysa markaa waa sharaabkii bay yihahdeen culamadu waxyaalahan kale ee maandooriyasa xashiishadii iyo wixii lamidkaa waa xaaraan oo de maaragtay waa muskir laakiin xad ma laha oo xadku waa cabitaankaba wixii cabitaana ayuunbaa u baahan xadkan laakiin waxyaalahaa kale iyagu xad ma laha laakiin sidooda xaaraan bay u yihiin wuxuu yihi fain kaana xuran hadduu xor yahay julida arbaciina afartan baa lagu dhufanaya sidii ku sugnayd saxiixa in waktigii nabiga caleyhi salaatu wasalaam afartan la jeedalayn jiray wain kaana cabdan adoon hadduu yahayna julida cishriina labaatan jeedal baa lagu dhufanayaa ilan waynu soo marno waa qiyaasan calaa xaddi zina wuxuu yihi wain ra'aa alimaam imaamkii muslimiintu ama qofkii muslimiinta xukumaya hadduu arko ahalka u ahaa an yabluga bilxaddi xadka inuu gaadhsiiyo filxuri qofkii xortaa ah, xadkiisa amaaniina sideetan inuu gaadhsiiyo wa filcabdi addoonkiina arbaciina afartan gaadhsiiyo jaaza way banaanaanaysaayo cumar radia allahu tacaala canhu iyaa dee laga hayaa iyo cali iyo radia allahu tacaala canhumaa inay markaa gaadhsiiyeen sideetan oo adna alxuduud xuduuddii kale wixii ugu dhowaa markii khamriga ay dadka maarata afartankii kaga joogsan waaye sideetan iyuu markaa cumar radia allahu tacaala canhu gaadhsiiyey saxaabaduna markaa way eh, dee joogeen kumanay khilaafin markaa inay banaanta in sideetanka la gaadhsiiyo iyaa la ogaaday wuxuu yihi wain daraba alxura ixdaa wa arbaciina wa maat haddii haddaba afartankii uu wax dhaafiyo oo koob iyo afartanoo kale qofkii xorta ahaa uu garaaco deetana uu dhinto oo uu u dhinto garaaci fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midii wuxuu leeya yadmanu nisfa diyatihi diyadiisa barhkeed baa la bixinaya wathaani ka labaad wuxuu leeya yadmanu juزa min axadi waarbaciina juزa min diyatihi diyadiisoo koob iyo afartan meelood loo qeybiyey meel ahaan baa la bixinaya waxa halkan wixii afartanka dhaafaa waa tacsiir laakiin waa tacsiirooyin fara badan bay yidhaahdeen si afartankii ay ugaareen hadii kale tacsiirta keli intaa ma gaari kartee waa tacsiiraat bay la ayaa la yidhi haddaba tacsiirtu sida ay noo soo socoto waa madmuuna wixii ka yimaada magdhow baa ka waajiba xadkana wixii ka yimaada magdhow kama waajibo haddaba marka koob iyo afartan lagu dhuftay ama laba iyo afartan lagu dhuftay ama konton lagu dhuftay ama siddeetanba lagu dhuftay ee uu u dhintay garaacii u dhintay dee qaybtii xadka ahayd oo afartan i iyadu damaan male magdhow male wixii ka soo haray ee afartanka dheeraadka ka ayaa magdhowleh laakiin magdhowgaa sidee loo qaybinayaa sidee loo qadarayaa ma labunbaa loo kala qaybinayaayo xadkiina qayb laga soo qaadayaayo waa haduura waa la tuuraya qaybna tacsiirtaa la siinayaayo kalabar baa magtii la bixin sida halkaa wina yidhi oo waxay la mid noqonaysaa sidii miisaabkii ama maarata majaroorkii wixii lamidka ahaa ee gurigana qeyb kula jiray ee soo wada fuqay qof dilay oo kale nus iyo nusba inagii u kala nidhi mise waxaa loo qaybinayaa jeedaladiibaa loo qaybinayaa makti oo haddii konton jeedal lagu dhuftay maktiisiina boqol halaad ahayd jeedalkiiba laba halaad baa kusoo hagaagaya afartan jeedal markaa waxood waa hadur oo waa xadkii tobanka jeedal ee soo haray magtoodii hala bixiya inta kusoo hagto labaatan halaad iyaa u waajibi saasaa markaa la odhan mise konton halaad unbaa laohan nus iyo nus baa laga dhigi labada qowl waa sida halkan waxay markaa rajaxayaan qeybtaa xadka ah si aan arrinteedii loo soo dhaafin oo aan iyada damaan iyo magdhow looga waajibin intan tacsiirta inta jeedan ee tacsiirta ah ayuunbaa gaar loo bixinayaa nus iyo nus laga dhigi maayo wuxuu ihi wayudrabu fii xaddi shurbi haddaba markan khamriga qofka lagu xadaynayo waxaa lagu garaacayaa bilaydi gacmaha irbaaxooyin wanicaali iyo kabaha wa atraafi hiyaabi iyo maryaha cumaamadihi wixii lamidkaa ah, iyo qofka lagu garaacaya waana sidii wakhtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam loo garaaci jiray wa qiila qiil baa wuxuu leeyahay yajuusu bisawti mayane waxa uu ku banaan qofkan oo yani wixii la tirsanaya maaragtay garaac uu ku ansaxayey waa uun jeedan waxaan jeeda lahayn maarata kumaba ansaxayo marka ka hore wuxuu leeyahay gacmaha iyo ulaha iyo waxyaalahaasi iyo muxuu ahaaye eh, kabaha iyo waxyaalahaas waa la tirinaya tirada way gelayaan waa sax kan dambe wuxuu leey waa in jeedan uun lagu garaaco oo maarata waxyaalahan kabahan iyo waxaasi la tirsan marka dee jeedan markuu leeyahay ma diidana maarata ushii ma diidaye laakiin wuxuu diidayaa maryahan iyo kabaha iyo waxyaalahaas iyo gacmaha iyo iyo markaa diidan yaho kaasina wuxuu ka eegayaa saxaabadu ridwaanullaahi calayhim wakhtigoodii dee jaldi bay samaynayeen oo maaragtay wakhtigii abubakr wakhtigii cumar jalada cumaru amaaniin jaldi bay markaa ahayd jaldina waa in qofkii jeedal lagu garaaco wlmansuusu huwa awalu imaamu shaafici kaa hore weeyaa naskiisuyo dee waa sidii waqtigii nabigaba la samayn jiray calayhi salaatu wasalaam way banaan tahay oo sax weeyaan fain darabahu bisawt haddii haddaba oo aynu markaa ku soconno inaanay maalan banaanayn aynu idhaahno oo aynu taa markaa hore waa gacmaha iyo keliya kabaha iyo waxyaalahaas oo sawtkii ma banaano aynu nidhaahno jeedalkii hadaynu diidno deetana intuu jeedal ku garaaco fa maata uu dhinto faqad qiila waxaa la yidhi yadmanu wuu magdhabayaa biqadri maa zaada calaa alami nicaal inta ka dheeraadka ah kabihii iyo maryihii xanuunka ka dheeraadka jeedalka uu la dheer yahay inta ku aadan iyaa la magdhabayaa baa la yidhi waqiila yadmanu jamiica diyati magtii o eeg inaga wejiga muctamadka ah wejiga muctamadkii waxa weeye qofkan ulana waa lagu garaaci karaa iyo jeedal sidoo kale kabo iyo gacmo iyo waxyaalahaasi wuu ku asaxaya maca sawtki wixi o dhan wuu ku asaxaya laakiin waxaa jira wejhi daahirka kalaamka musanifkuna uu yahay oo odhanaya sawtku maba banaana jeedalku ma banaana jeedalku ma banaana waana daahirka hadalka musanifka marka haddii la yidhaha jeedalku ma banaana oo qofkii jeedal lagu garaaco deetana afartankii la garaa u dhinto magdhow ma ka waajibaya ha uu ka waajibaya haddaba muxuu noqonaya ila wa qofkii siyaada maarata loogu daray marka qolo waxay leedahay waxaa laga dhigayaa waxaa la qadarayaa qofka xanuunka ay kabaha iyo waxaan u geysanayaan baa la qiyaasaya markaasaa jeedalku intuu la dheeryahayna la qiyaasaya haddii markaa uu ku labanlaabmayo dee nus bay noqon hadduu ku saddex laabmayo ulusayn bay noqon wahaakada laakiin waxaa la yidhi waxaa dabdinteedu way adag tahay si loo garto muxuu ahaye jeedalka xanuunka ka dhalanaya iyo iyo kabta lagu dhuftay qofka inta ka dhalanaya farqiga udhexeeya waa arrin adag saas daraaddeed qiilkan dambe ayaa la rajaxayaa haddii sawdka la diido yadmanu jamiica diyati bay noqonaysaa diyadoo dhan in la bixiyo iyo waajib wuxuu yidhi waman zanaa dafacaatin qofkii dhowr jeer zinaystay aw saraqa dafacaatin ama dhowr jeer waxaday aw shariba lmuskira dafacaatin ama khamri dhowr jeer cabay walam yuxada intii hore ee aan loo xadaynin mar dambe lasoo qabtay isagoo dhowr jeer waxaan geystay ajzaahu can kuli jinsin xadun waaxidun wixii isku jinsiyaba hal xad unbaa laga soo qaaday dhowr jeer buu zinaystay boqol jeedal baa lagu dhufanaya dubbikriha dhowr jeer buu waxaday gacanta midigun baa la jaraya kol haddaan kuwii hore laga oogin hal mar unbaa adkeeda la oogaya lakin ti hore adkeeda laoga adu haddana mar labaad sameyo waa inagii soo mar wain zanaa hadduu qofku zino ku dhaco wahuwa bikrun isagoo doob ah ama maaragtay aan dee reer hore soo marin falam yuxadda oo aan la xadaynin xataa zanaa wahuwa muxsanun ilaa u haddana zina ku dhacay guur dabadii julida marka hore jeedalkiiba horta laga goyn oo zinadii bikirka ah warujima markaasa haddana dhagax lagu diliyo zinadii muxsanka ama ayibka ah. waayo halkan isma hoosgelayaan baan maay is hoosgeli waayeen de waa laba kala duwan waxa is hoosgala waa xukunka isku midka ah. laakiin iminka waa midna waa jeedal midna waa dil markaa isku mid ma noqon wayaxtamilu buu sheekh sugi waxaa suuragal ah oo wejhi noqonaya an yuqtasara calaa rajmihi in la yaro dhagax lagu dilo laiska daayo jeedalkuna iyada lafteeduna waa macquul buu sheekhu yidhi laakiin madhabku waa kaa hore wuxuu yihi wain zanaa wasaraqa haddii uu zinana ku dhaco waxna xado wa shariba alkhamra khamrina cabo wajaba likulli waaxidin minhaa xadun dee mid walba xadkeedaa lagu qaadaya isma hoos gelayaan fa yubda lagu bilaabi bixaddi shurbi say u kala khafiifsan yihiin oo ila waxaan wada xuquuq ilaahay xaddu zina waa xaq ilaahay qacu yadi saariq waa xaq ilaahay xadka xadka shurbiga waa xad waa xaq ilaahay hadda maadaamay dhammaanteed xuquuq ilaahay yihiin kala fudud yihiin baa kala horreysiinaya fa yubda bixaddi shurbi markaa afartankii baa lagu dhufan uma yujladu fi zina haddana tii zinadaa lagu dhufan waay waana kii bikirka mil de waa boqolkii jeeda uma yuqacu fi sariqa markaas haddana gacanta la oo oh, la maayo oo oh. kan adag lagu bilaabi maayo inu dhintaaba laga yaaba xuduuddii kale ay markaa meesha ka baxo wain kaana macaha xaddu qadfin intaa iyo xad qadaf isla socdaan marka xadkii qadafku waa xaq bani aadam soo arki maysid saddexdaasba xuquuq ilaahay bay ahayn kanna bani aadam faqad qiila waxaa la yidhi yubdau bihi xadulqadafkaa lagu bilaabi qabla xadi shurbi intaan afartankii jeedale khamriga lagu dhufanin horta sideetankii qadafkaa lagu dhufanaya waana qowl wejiga muctamadka aho taqdiima lixaqi aadamiyi weeyaan lanahu mabniyun cala lmushaaxa waxaq ullaahi mabniyun cala lmusaamaxa xuquuqda ilaahay saamaxaad ayaa maarata ay iskaga dhisan yihiin marka xaqan aadamaha iyaa la hormarinay waqiila qiil baala yubdau bixadi shurbi uma bixadi lqadfi may qaacidii hora lagu soconaya siday u kala khafiifsan yihiino xadu shurbigii iyaa la hormarini xadulqadafkana waa lagu xijisiini labadaa weji marka waa marka qaacidadii maxay noqon markii ay xuquuq ilaahay markii ay xuquuq ilaahayoo sooca tahay waa say kala fudud xuquuq bani aadamoo sooca hadday tahay waa kala fudud xuquuq ilaahay iyo xuquuq aadamaha hadday tahay aadamaha la hormarin haddii aanu xaqii ilahay meesha ka saarayn oo suuragal ahaa in la jamciyo iyadoo in la jamciya ay suuragal ahayd haddii aanu xaqii ilahay meesha ka saaraynin kan aadamaha la horreysiin waayahay hadduu laakiin meesha ka saarayo dee xaqa ilaahay baa la horreysiinoo kadib baa haddana xaqii aadamaha loo iman hadday siman yihiinoo labada kii la horreysiiyaba u ka kala seejinayana xaqa aadamaha la horreysiinay saasay noqonaysa markaa hadday labadiiba dil yihiin rajmi iyo qisaas keebaa la horreysiin qisaastaa la horreysiinaya waa xaq aadam haddii qacu yadi saariq iyo xadulqadaf ay noqoto kee la horreysiin de xadulqadafka isagaana ka fudud isagaana aadamaa haddii ay noqoto qacu qaculyad qisaasa in qofka gacan la gooyo qisaas daraaddeed iyo in mxuu ahaye xaduzino boqol jeedala ama xadu shurbilkhamri afartan jeedala lagu dhufto iyadana waxaa la horreysiinaya qaciga gaant gacangoyntaa la horreysiinaya waayo de xaqii ilaahay ma seejinayso way dhici kartaa inuu u dhinto laakiin dee dil ma mar haddaanu dil ahayn horta qisaastiibaa lagu bilaabaya jeedalka ka hor laakiin haddii maala qisaastii ay dil tahay xadkii zinaduna uu boqol jeedal yahay kee la horreysiin markaa xaduinaha la horreysiinaya ila haddaynu dhahno qisaastia la horreysiiyo xaduzinihii u tegaya meesha ka baxaya oo yafuutu xaqullah markaa xaaladdaas soo kale waxaa la horreysiin xaduzinaha la horreysiin kadib baa qisaastii dilka ahayd haddana la fuli wuxuu i wain ijtamaca qatlu qisaasin wa qatlun fi lmuxaaraba hadii laba dil oo midna qisaas yahay midna kii markaa burcadnimada yahay ay kulmaan qudima saabiqu minhumaa say horeeyeen baa loo kala horreysiin maxaa yeelay ka burcadnimada laftiisa maxaynu nidhi laba macnaa ku jiray oo xaq ilaahay iyo xaq aadame isugu jiray waxaana xoog badnaa baynu nidhi xaqa aadamaha oo isaga laftiisu inuu qisaas yahay iyaa haalib ahayd dee laba qisaasoodun bay noqonaysa waa qof laba qof dilay unbuu noqonayaa dee kii uu hordilay iyaa loo dilaya kakalna mag buu yeelanaya wain ijtamaca calayhi xadaani laba xad hadday ku kulmaan fa uqiima axaduhumaa midkii hore la oogo lam yuqamil aakharu xadka labaad la oogi maayo xataa yabraa min alawil aw kii hore ka bogsanayo kolkaad afartankii jeedale khamriga ku dhufato boqolkii jeedale zinada haddana u raacin maysid isu dabagelin maysid afartankaa markaad ku dhufatay iska ha bogsaday ilanabar iyo meelo barbarare iyo wabaa iska jirjiri kara iska sug ha ka soo bogsado haddana boqolkiibaad ku dhufan boqolkaa haddana markuu ka bogsado ayaad haddana haddii gacangoyniya wax lagu lahaa aad gacangoyntii u raacinaysa wain ijtamaca hadday kulmaan qacu sariqati xatooyo in gacanta loo gooyo wa qacumuxaarabati iyo burcadnimo in gacanta loo gooyo quicad yaduhu lyumnaa lisariqati wlmuxaaraba de waa laba atooyo kalba isla noqonayaan horta gacanta midig labadiiba ila laba atooyo hadduu qofku soo geystay oo la qabtay gacan qurun baa la jaray sidiioo kale ayaa kan muxaarabada iyo kan xatooyada labadiiba gacanta loo goyn laakiin muxaarabadu maxay la dheeray lug in la gooyo haddaba wuxuu i wahal yuqacu rijlu macaha lugtiina ma la raacinayaa qiila qiil baale tuqacu ha la raacinayaa maxaa yeelay dee gacanta ha wadaagaane lugta muxaarabadii baa la gaara waana waa xad qura marka xadkii muxaarabada ayuu hoos gelayaa xadkii sariqadu waana ka muctamedka wa qiila qiil baale laa tuqacu may la goyn maayo lugtii ilaa horta kii xatooyadu uu bogsado oo yani labadiibu kala qaadayaayo gacantan wuxuu ka dhigayaa sariqadii hore markaa muxaarabadiina iyaday hoos imanaysa sida halkaa hore isaastaa la hormarinaya qudimo saabiqu min marat ki horeeyey marka sariqadii marka taa loo gooyo muxaarabada gacangoynteedina ay raacdo ayaa haddana xiraabada xadkeedii harsanaa oo lugtiiya xad cusub oo kalaa laga dhigaya ilaa intuu bogsanayo yaa la sugayaa buri laakiin xaqiiqadu waa ina waxaan xad qura yahay oo ishoosgelayaan markaa waa la israacinaya labadii wain kaana maca alxuduudi qatlun fi lmuxaarabati xuduudda qofka lagu waajibiyey haddii dil ku jiro burcadnimo daraaddeed loo dilayo faqad qiila waxaaba la yidhi yuwaalaa bayna alxuduudi xadadka waa laysu raacraacay nin khamri cabay oo zinaystay oo waxaday ayaa haddana burcad noqday burcadnimadiiba markaa isagoo dadlaayey lasoo qabtay marka maxaa lagu leeyahay khamrigii baa lagu leeyahy xadkii zinadaa lagu leeyay gacangoyntii xatooyadana waa lagu leeyahay dil muxaarabada daraaddeed loo dilayana waa lagu leeyahay marka qiilkani muxuu leeyahay haddaba dee kol haddii la dilayo waxba la sugsugi mayne kolkaynu afartankii khamriga ku dhufano maalan haddana waxaynu u boqolkii zinada haddana gacan waxba loo kala dhexaysa waayo qof waaba qof la dilaye waxaynu ka baqanaa ma jire ha laysu raacraaciya buu kaasi waqiila muctamedku lakin wuuu ma laa yuwaala laysu raaraacin maayo waayo haddii laysu raaraaciyo inuu kuwii hore ku dhintaaba dhici karta oo qoladii dambe la gaariba waayo oo qatligii muxaarabada la gaariba waayo oo waxaan hore tacbaankii ka soo gaadhay hadan markaad gacangoyntii wii u raaciso naftiiba ay ka raacdo deetna qisaastii meesha ka baxda markaasi aan taasi udhicin waa loo kaadkaadinayaa ayuu leey muctamedku waman wajaba calayhi xad الzina aw الsariqa qofkii xad zino ama ag atooy xad xatooye lagu yeesho aw ishurbi ama mid markaa khamri cab fataaba toobad keena wa aslaxa wanaagsanaada camalkiisa hagaajiya wa madaa calayhi sanatu sanad ka soo wareegtay intii uu hagaagsanaa saqaa canhu lxaddu fi axadi lqowleyn qowl baale hadduu qofkaasi hagaagay xadka dee marka horeba waxaa loogu talagashanaa in qofka lagu hagaajiye waxba la xadayn maayo abrigii hor ab waba loo raaci maayo zinadii horu geystay loo raaci maayo wixii aan aq bani aadan ahayne xuquuq ilaahay ahaa loo raaci maayo hadduu tababad keenay waqiyaasa calaa xaddi muaaraba ila ladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim faaclamuu ana allaha afuuru raxiim waa kay waa yahay walaa yasqutu fi laakhari qowlka kale waa kii muctamadka ahaaye wuxuuleeya ma jirto boqol sano kadib ama siddeetan sano kadib hadii isagoo sideetankaaba hagaagsanaa lakin intii ka horreysay xumaantu dhacday xadu zinaha lagu yeeshay xadkii zinada waa laga oogayaa qoladan xaggay ka keeneen iyaguna waxay leeyihiin asalku da wixii waajiba inuu sidiisii u jiro midda kale maacis iyo haamidiyadii iyo iyagoo toobad keenay nabiga u yimaadeen yaa rasuul allah layga oogo qof leh toobad intaa ka welibay jirta waxaasaa geysta ha daahiriyo qof leh waa toobadkeen haddana xadkii waa laga oogay baab taziir halkan waxaa laga hadlayaa taziirkii ama tadiibtii iyo markaa ganaaxyadii qaadigu uu xukumayey markaa shareecadu ay ogolayd ee aan xuduuddaa ilaahay ahayn baa laga hadlaya wuxuu yihi man marka atacziir sidaada waa edbin waayahay wuxuu yihi man ataa qofkii geysta macsiyatan dembi laa xadda fiihaa aan xad lahayn sharci walaa kafaarata kafaarana aanay ku waajibin kalmubaasharati اlmuxaramati sida inuu haweenay taataabtay si xaaraana fii maa duuna alfarji xubinkii laakiin aanu uga tegin wa sariqati maa duuna anisaabi wax nisaabka yaroo uu xaday waalqadfi bikayri zinaa qof inuu ku caayay wax aan zina ahayn waljinaayati bima laa yuujibu alqisaas iyo inuu qof dhib u geystay aan qisaas waajibin washahaadati bizuur iyo inuu markaa ku markhaati kacay been yani markhaati beena furay wamaa ashbaha daalika min almacaasi iyo dembiyada kuwaasoo kale ah ee xadna aan lahayn kafaarana aan lahayn cusira qofkii markaa waa lagu idbin marka maxaa kuu soo baxay dembigu hadduu xad leeyahay tacsiir male waayo haddaad tacsiir baan raacinayaa tiraahdi wixii ilaahay uu xadiday ayaad meeshii dhaafisay taana lama ogola arrintaa khamrigee soo aroortay xadkaa khamriga isagu soo arooray mooyaane dee saxaabadii iyo arrintaa laga haya mooyaane wixii kale halkaa in la dhaafiya lama ogola waaya wixii kafaaro leh iyadana dee sharcigiibaa qadaray wixii ka waajibayay dembigan khalaas iyadana tacsiir looma raacinayo wax aan macsiyo iyo dembi ahayn waxaan macsiyo iyo dembi ahayn iyaduna sida badan tacsiir ma yeelanayso laakiin waxyaalaha qaarkood baa dhici kara iminka caruurtii oo kale iyo qofkii waalaa iyo dembi male lakin haddana haduu edab darro samaynayo hadduu qof wax fahmayo oo waxa lagu haysta fahmaya yahay waa la ogol yahay in markaa ama loo yar hanjago ama wax lagu yar dhufto si markaa waxaan uu samaynaya edabdarradaah uu u joojiyo lakin waxaa shardiga ah, qof wax fahmaya inuu yahay qofaan waxba fahmayn ilmo yaroo gujira waa laga yaa marka waxsoo baxaan dumarku naasuu ka qaniinaya isagoo jaqaya buugti iyadoona sogeyn baa laga yaabaa inay ku madoobeyso markaantee sax maaha maba fahmayeba waa lagu haystaba qof aan waxa lagu haystaba fahmaynin waa lagu dambaabaya wax lagu dhufto iyadu markaa mid banaan ma noqonayso laakiin markuu fahmayo ee edbintii ay anfacayso ay wax u tarayso markaas waa la ogol yahay si markaa fududoo laakin de markaa lafteedana aan aargoosi ahayn aargoosiga lama ogola iyo caraf ku carafurfur inaad markaa ilmi yar ku caro furfurto ama qofkii walla aad ku caro furfurto oo wuxuu iga xanaajiya iska tiraahdo lama ogole adigoo miyirkaaga imaankaagii qabo caafimaad qabo hagaagsan oo degan ciqaabta munaasibkaad si leedahay waxaan ku joojinaya yaad ku ciqaabaysa haddaad doonto nusa saacaha ilaa u diidaba ha noqoto maalmaha qaarkood cusira buu ku yihi qofkan waxaa lagu edbin hadaba calaa xasabi maa yaraahu sulaan wixii ciddaa markaa qaadiga ama maarata de waxa weeyaan eh, maamulka haysa ay u garato markay markaa ku ijtihaado ayra anahu laa yablugu bihi adna اlxuduud hase ahaatee la gaari maayo xadka xuduudda halkii ugu hoosayso afartan jeedal ahayd la gaadhsiin maayo markuu xor yahay markuu addoon labaatan jeedal la gaadhsiin maayo si aan xadkii ilaahay iyo adiga tacsiirtaadii aanay isku mid u noqonin maxaa markaa qofka lagu tacsiirayaa halkan isagu musanifku raximah llahu tacaala inoomuu sheegin laakiin waa bilxabsi waaljaldi waalsafci waaltawbiikh waayahay bikalaamin aw ficlin soo arki maysid in qofkii la xidho xarig waa lagu ganaaxi karaa waxaa lagu ganaaxi karaa karbaash waxaa lagu ganaaxi karaa dharbaaxo waxaa lagu ganaaxi karaa canaan canaantaasi markaa de hadal bay noqon kartaa way hadal caadi waxaa kaloo lagu garaaxi karaa fal falkaasi muxuu noqonayaa in la masaafuriyo oo kale ama madaxiisa la qaawiyo iska caadi baan umalanaya madax qaawin cidana aqaab ma ka fahmi mayso lakin haddii cumaamadda laga qaado iyo maarata waxaan filaya hadduu dee nin suldaana iyo oo kale de nin samey adii cumaamadda laga tuuro waa ku filan tahay soo nin cumaamadda laga riday de ha waa wey hawshiisu way adagtahay nin suldaan ahaayo ummad maarata ay daba socoto cumadii dhulka lagaga riday waa hawshiisu wa cls khalas halkaa loo dhaafi maayo marka intii ku filan dadka qaarkoodna wax hadal baa ku filan qaarkood ficil bay u baahan yihiin marka midba wuxuu u baahan yahay ayaa loo gaadhsiinaya wa in ra'aa haddii ay la noqoto qaadiga iyo garsooraha tarku tacsiir inuu iska daayo edbintoona qofkaa tacsiir iyo ganax saarin jaaza way bannaan tahay haddii uu u arko inay markaa wax munaasiba tahay lakiin waa markii arrintu ay xaq ilaahay tahay aanay xaq bani aadan aanay ahayn xaq bani aadan hadday tahay qof la caayo oo kale dee markaa kaasi hadduu isagu iska daayo inuu iska day yihahdo maarata ninkan de wax weyn wa eh, halaga ciqaaban waa loo ciqaabay baabu adabi sulطaan sulaanka iyo khaliifada muslimiinta iyo madaxweynaha aadaabtiisi iyo axkaamtiisi ba halkan laga gelaya xuduuddan aynu ka soo sheekeynay dhan dowlad baa fulinaysa dowladdaa haddaba fulinaysa ninkii ugu sarreeyey ee xaakimkii muslimiinta ahaa iyaa halkan lagaga warramay yaa xaq ule muslimiinta inuu xukumo maxaa shuruud ah sidee baa lagu dooranaya siduu mada maarad ku noqonaya madaxii muslimiinta khaliifo siduu ku noqonaya marka halkan waxay kaga hadlayaan fuqahadu waxay kaga hadlaan waa khaliifada muslimiinta ka dhexeeya waxa weyan caalamulislaami oo dhan inuu xukumo ay tahay iyo halkan lagaga hadlaayo <clears throat> dee waa ka ilaahay subxaanahu watacaala dhulka bani aadamka uga dhigay haddana kuwa markaa muslimiinta wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saaliaati layastaklifanahum fi lardi dhulka inay khaliifo ka noqdaan dadki ladoon dadkii muslimiinta ahaa haddaba bal ciddii madax u noqonaysa iyo shuruudaha ay leedahay iyo alan kaga warramaya wuxuu yihi alimaamatu muslimiintii in madax loo noqdo oo madax ay yeeshaan fardun cala alkifaaya waa fardu kifaaye in mansibkaa la qabto kursigaa muslimiinta ugu sareeya inuu qof ku fadhiistaa oo imaamkii muslimiinta uu noqdo khaliifatulmuslimiin uu noqdaa waa arrin waajib ah waa fardu kifaaye qof ku filan haddii uu meesha ku fadhiya khalaas intii kale meel ay fadhiistaan ma jirto ille waa kursi keliye markaa fardu kifaaye weeyaan maxaa yeelay id laa budda lilummati min imaamin yuqiimu اddiin wayansuru الsuna wayunsif اlmadluumiin wayaxfad alxuquuq cid xuquuqdii ilaalisa oo muslimiintii ilaalisa oo gaaladii ka difaacda oo axkaamtii shareecada oogta ayaa loo baahan yahay walaa yatimu dalika ilaa bisulطaan haddaba fain lam yakun haddii aanu jirin man yasluxu cid markaa munaasib u ah inay markaa eh, madax noqoto ilaa waaxidun qof qura unbaaba shuruuddii laga wada helay kuwii kale shuruuddiiba lagama wada helin tacayana caleyh markaa isaga farducayn baa ku noqonaysa inuu kursigaa ku fadhiistaa fardu cayn bay ku noqon wayalzamuhu alabuha haduu is-og yahay inaan cid kale jirinna uu og yahay waxaaba ku waajiba inuu u dadaalo sidii uu kursigaa ugu fadhiisan lahaa inuu dalbo ayaaba ku waajiba waaya lanna maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib weeya fain imtanaca haddiiba lala soo doontay oo isagii uu diido ujbira calayha waa lagu qasbaya dadkii ahlulxalli walcaqdiga ahaa ee maarata muslimiinta ayaa ku fadhiisa odhanay marka waxa la yidha diido miyaanu sidaa faasik ku noqonaynba ilan waajibkiibuu diidaye maya waxaa dhici karaysa baa leeya inuu isleeyahay armaa cid kale jirta ama wax noocaas oo kalea mana ogin cid kaleo markaa meeshii ma hayno waa lagu qasbay walaa imika iska iska waxaad moodaa khiyaali bay ku dhowdahaybe qof qof madax noqon laleeyahay oo iyo daayada haya ma jiraysa waa iska waa iska arrin naadira de laga yaaba yani qof kolley haddiiba xataa kaasi uu jiro oo isagii la hayo kuwii lasoo doonan lahaa baan lahayn la daba carari lahaa kaala odhan lahaa ka ugu sokeeya ohanaya maxaanigi seejinaya saa ku fadhiisanaya markaasu maca isagii wax luxi o dhanba madax ka qabsanaya marka waa masale un iska fardiya hadday dhacdo wy walaa tancaqidu imaam iyo khaliifa eh, khilaafada muslimiintu ma guntanto oo qofna khaliifo ma noqdo iyo imaamkii muslimiinta ilaa bitawliyat limaami qablahu laba ariiq buu sheeku sheegay laba qaab ayaa khaliifada muslimiintu kusoo bixi karaa qaabka koowaad waa maxay bitawliyat limaami qablahu imaamkii isaga ka horeeyey inuu sii magacaabay isagio noolba uu markaa sii magacaabay oo waliyulcahdi ama uu ka dhigtay markaa dee kii markaa walilcahdiga ahaay isaga ku xigay amada da uu sii dardaarmayba oo uu markii aan dhinto hebel hala doorto sida abubakr radi allahu tacaala canhu uu sameeyey de waa arrin markaa dhacdayba oo muslimiintuna isku waafaqeen inay sax tahay inay sax tahay waa arrin la isku waafaqay markaa taasi waa qaab wuxuu yihi aw biijmaaci jamaacatin ama in ay kooxi isku raacdo min ahli lijtihaad dad markaa mujtahidiini oo ahlulxalli walcaqd dadkii laodhanaya weeyaan cala tawliyati magacowgiisa markii imaamkii hore meesha ka baxay in dadkii markaa mas-uulka ahaa ee gacanta ku haya arrimaha muslimiinta ee ahlulcadaalaha ahaa faasiqiin maaha dadkii ahlulcadaalaha ahaa bal musanifku isagu waxaa buu yidhi ahlulijtihaad inay noqdaan baa khasab dad mujtahidiin ay yihiin lakiin aduu arrintaas eh, muctamadku wuxuu leeyay ma ahlulcadaala inay yihiin dad markhaatiga geli kara inay yihiin iyaa inagu filan <clears throat> kuwaas koox ka hadii ay mid markaa magacaabaan oy la baayactamaan eh, oy isku raacaan kooxi maaha inay ahlulxalli walcaqdiga oo dhan ay isku raacaan khasab maaha baa layidhi laakiin koox ka midi ah ay mid la baayactamaan shuruudda soo socota laga helayo mid shuruudda soo socota laga helayo haddii ay koox ka mid ah ahlulxalli walcaqdigii dadkaa maarata arrimaha muslimiinta gacanta ku hayay ee imaamka uga hooseeyey haddii ay mid markaa qeyb ka ah isku raacday la baayactamaan cala tawliya magacowgiisa isaguna noqonaya oo xaqu male markaa kuwa kuwii kale war maxaa saa u samayseen anagu hebel baanu doonaa ina kol haddii ninkan lala baayactamay khalaas kol haddii ninkan lala baayactamay ninkanna uu yahay nin markaa shuruudihii laga helay waa in markaa intii kalena ay ku raacdo maxaa yeele abubakr radia tacaala canhu koox unbaa la baayactantay markii saqiifada la joogay saqiifat bani saacida koox kamida dadkii muslimiinta madaxdooda ahaa oo cumar iyo abuu cubayde iyo rag noocaasi ay ku jireen iyaa halkii kula baayactamay khalaas markaa waxaa laysku waafaqo saxaabadu isku waafaqday in aan arrintaa la khilaafi karin khalaas halkiibaa markaa dadkii kale oo dhamina ay markaa kula baayactameen sheekhu markaa labadaa dariiq buu sheegay waa laba ariiq oo har waa labada ariiqee sharcigaa ah. labada ariiqee sharcigi waxa weeyaan ee horey muslimiinta usoo maray in lasii magacaabo iyo in dadkii markaa eh, maaragtay waxa weyaan madaxda ahaa ee ahlulbasiiraha ahaa ee waxgaradka ahaa ee cadaalada ahaa qumanaa dibjir hadday isku waafaqdo ama kuwa markooda horeba maarata xoog iskaga haystay oo tuug waaweyn un ahayadoo muslimiinta markaa gofanayaal cunaya ahaa markuu odagii dhintoban haday iyagu mid kale isku waafaqaan dee waa uun tuug markaa tuugii ugu weynaa magacaabayoo kalun bay noqonayaan taa lagama hadlayo tan ay cummadu sheegayaan waa dad wanaagsan oo ahlucadaala halkan ahlujitaad baabu isagu yii wuu sii fogeeya sheekhu ahlucadaala inay yihiin baa ku filan ay markaa waxa weyaan sidaas sameeyaan markaas ayay markaa guntamaysa wuxuu yihi walaa yajuusu ma banaana an yucqada in loo gunto linayni laba khaliife fii waqtin waaxidin waqti qura muslimiintu inay laba khaliifo yeeshaan ma banaana fain cuqida linayni haddii laba loo gunto oo lala baayactamo falimaamu huwa lwalu ka hore unbaa sax ka dambe sax maaha fain cuqida lahumaa hal mar haddii labadaba la baayactamay aw lam yuclam ilwalu minhumaa ama say u kala horreeyin la garan waayo ustunifat itawriyatu iminkaa mid ah, la magacaabaya cusub laba khaliife inay muslimiintu yeeshaan ma banaana maxaa yih nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi idaa buyica likhaliifatayni faqtulu aakhira minhumaa laba khaliife hadii lala baayactamo ka dambe dila ayaaba xadiidku ahaa oo hadduu kusii adkaysta baa la yidhi xadgudubka uu de ku hayo kii ka horreeye lala baayactamo oo arrintu ka fursan weyda in lala dagaalamo waa lala dagaalamaya waa la dilay marka muslimiinta meel alli dhulkoo dhan haddii islaamku wada gaadho hal khaliife unbaa ka bannaan khaliifo labaad ma bannaan muslimiintoo dhan inay hal khaliifo yeeshaan oo dowlad qura ay ahaadaan oo sidaa ay waxa weeyaan awoodooda u ilaashadaan weeyaan waajibku hada waajib lmuslimiin haddii markaa khaliifadii la waayo waxay culimmadu leeyihiin waxay noqonayaan umaraau manaaiq maaha imaam lmuslimiin ma noqon midna imaam muslimiin maaha sida imika waktigan jirta oo kale mid walba dee u xidhan ciddii doontaaba u xidho xeradaa u xidhan ee isagu markaa dee ka arribiyo axkaamta shareecadu si ay u fusho waa loogu hoggaansamaya wixii macruuf ah ee aan dembi ahayn waa lagu adeecaya lalana dagaalami maayo fawdana la kicin maayo laguna bixi maayo soo arki maysid laakiin ma aha imaam khaliifana ma aha muslimiintana waxaa ku waajiba intooda awoodda le maarata waxway arrintaa ka shaqayn karaysaa in ay ka shaqeyso sidii khaliifatulmuslimiin loo heli lahaa oo markaa shuruudii jamcistay saasay markaa noqonaysaa intaa kalena dee nin waliba meeshaa uu markaa iska haysto mutaqalib buu noqonaya dariiqo saddexaad baa jirto sheeku halkan aanu kaga warramin dariiqo saddexaad dariiqadaa saddexaad waa maxay an yataallaba duu shawka inuu meel xoog iskaga qabsado mid awood leh mid awoodle awooddaasi noocyadeed noocay doontay noqon kartaa inuu doorasho kusoo baxay baaba laga yaabaa dee iyada lafteeda loo eegin axkaamtii shareecada aan loo eegin deetana waxa weeyaan nidaamyadii nidaamkii ay iska dejisteen dad aan ahlulxalli walcaqdi ahayni oo aan shuruudihii laga helin nidaam ay dejisteen hadduu kusoo baxo oo sidaa deetana ciidamadii iyo wixii ay ku ogolaadaan ninkaasi mutaqalib buu noqonaya meeshaa isaga haysta kol haddii arrinku u sugan yahay dagaalna aanu meesha ka socon oo aanay qaar isku haysan hadday qaar isku haystaan dee xarbulfitna ay noqonaysa meel isku haysto mas-uuliyaddeedi noqoto waxay noqonaysaa arrintaasi xarbulfitna ay noqonaysaa oo dee shaqo kumalyihiin laakiin haddii mid arrintii u sugnaatay oo meeshii isugu dubir dhacday oo maamulki kala socdo oo uu isku hagaagsan yahay in markaa amnigaa iyo nabaddaa meeshaa ka jirta la ilaaliyo waa waajib in fawdo laga kiciyo oo dagaal lagu kiciyo oo lala dagaalamana mid bannaan maaha loo eegi maayo meeshaasi maamulkan ka jira qaramada midoobe ma ictiraafsan mise ma ictiraafsana axkaamta shareecada qaramada midoobe lagama qaato xukunka sharciga ihina mid halkaa u hogaansama ma aha kitaabka ilahiyo sunada nabigaa laga qaataa iyo fuqahada islaamka wixi ay istimbaadeen ninkii meel xoog ku maamula isagu awooddiisa ku maamula ee ay maamulkiisa hoos timaado waajibku wuxuu noqonayaa in wanaagga meeshaa ka jira la ilaaliyo banaanaana mayso in wanaaggii ka jiray duulaan lagu noqdo iyadoo laleeyahay wanaag kalaan keenayna wanaagga kale keen adigoo intan baabi'inin muslimiintu inay midoomaan baa waajib markaan leenahay malihin waxa ka ugu xooga weyn intuu meel kaga soo bilaabo waxa ku waajiba inuu xoog ku wada qabsado ma ah ka waxwaaye dagaalka intuu meel kaga soo qabtay wixiiba wada qabsanaya waxa wada waa dulmi dhiiggaasina dhiig xalaala ma hadhow hadduu dhulkii wada qabsado de waxaanu leenahay maarata waa wey haloo hogaansamo ila haddana haddii kale waxay noqonaysaa in fawdadii iyo dagaalkii iyo dhiigdaadiskii iyo balaadii ay sii socoto marka meeshaa u qabsaday waa loogu hogaansamay laakiin qaabkuu ku qabsatay sax maaha qaabkan uu ku qabsaday qaab saxa ma aha taas marka iyadana in aada loo fahmo arrin muhiimo weeyaan haddaba khaliifada muslimiintu waa mid un laba ma aha haddii markaa laba lala baayactamay waxay noqonayaan kii dambe xukunkiisu ansax ma aha kaa hore ayaa xukunkiisu sax yahay nin shuruudii laga helay dadkii markaa awoodda lahaa ee muslimiinta amarkiiyo nahyiga ku lahaa hadday cid la baayactameen kan ka dambeeye laga daba keenay wixiisu sax ma noqonayo haddii markaa in lala dagaalama ay noqoto oo dee laga awood badan yahay waa lala dagaalama haddii hal mar maarata lala wada baayactamayna labadaba waa laga tegaya markaa si cusub ayaa loo magacaabaya ama labadoodii mid kamida ama cid kaleba waynbaii waxa haboon hadaba yani waxaa shardia ah, waa ka an yakuuna imaamu imaamka muslimiintu inuu noqdo akaran lab kole xuran baa nusta qaar ku jirta laakiin ka midma akaran baalian qaangaadh caailan mi maarata caaila miyar qaba dadan ma halkaas xuranta keenaysa laakiin xurantu makhduaadkii kuma jiro cadlan inuu yahay qof markaa quman oo toosan diin ahaan caaliman bilaxkaam diinta yaqaano shareecada yaqaano oo de isagu ku ijtihaadayo diintii iyo axkaamtii kaafiyan ku filan limaa yatawalaahu waxaan uu mas-uulka ka noqonayo ee min umuuri raciyati shicibka arrimahoodiiya wa acbaa'i lumma iyo ummadda islaamka culaysyadeeda uu xambaarayo ninka soo bixi karayo waa inuu yahay shuruuddaasi markaa inuu lab yahay waxaa laga qaadanaya laa yuflixu qowmun walow amrahum imraa baaligan caaqilanna dee iyadana waxa inuu mukalaf yahay qof waalan iyo qof caruura isagiiba mas-uul laga yahy qof mas-uul laga yahy mas-uul ma noqon karo cadli inuu yahay dee ninkan waxaa laga doonaya aladiina in makanaahum fi lardi aqaamuu الsalaata waaatow الzakaata waamaruu biاlmacruuf wanahaw can اlmunkar walilahi caaqibat اlumuur nin markaa isagiiba khamriga cabaya oo khariban oo taariku salaada oo dhiigyacab ah dee kaasi muxuu oogi wuxuu oogayaa meesha ma yaalo caalima biaxkaam axkaamtu inuu garanayo de waa waa weya mar haddii aanu akaamtiiba garanaynin muxuu ogyahay siduu wa ukala oday wax ukala maamuli kaafiya limaa yatawala inuu ku filaado iyaduna waxaa laga qaadanayaa maarata maqaasida shareecada laga qaadanaya de ninkan mas-uuliyad baa loo dhiibaya mas-uuliyad aanu markaa xambaari karaynin de in loo dhiiba markaa iyadana ansixi mayso waxaa intaa usii dheer waa an yakuuna min quraysh inuu quraysh yahay inta qurayshi jirto weeyaan ee shuruudaha laga helayo liqowlihi sal slam alaimatu min quraysh nabigaa wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam madaxdu waa quraysh arrintaasi arrin markaa cunsuriyadeed ma aha waa laynaga soo ururiyey waa laynaga soo ururiyeyo adigaan arkay imka soomaalidii waxaa kala haysta waa tan laisku rafaadsan yahy haddii ummadoo dhan la dhex dhigo waxaa laga yaabaa in fasaad u yimaado qolo waliba afghanistan ku noolaa iyo baluchistan iyo bakistan iyo bangladesh iyo amxaaradii muslimka ahayd iyo wax alyaalo wixii oo dhami qolo waliba ay tidhahdo annagana marka iyaga deetana w markaa fawdo ay noqoto waa lasoo ururiyey markaa maslaxadii iyo dantii muslimiinta ayaa waxay ku jirtaa in lasoo ururiyo oo laha arintani quraysh maadaama fadli gaara ilaahay subxaana wa tacaala iyaga uu siiyey iyaga arintan ha loo daayo alaimatu min quraysh khalaas ansaari markii loo sheegay farahay ka qaadeen iyagoo beledkoodii la joogo oo awooddii iyagu leh oo iyaga marti loo yahay haddana markii la sheegay in mina alumaraa minkum lwasara markii la yidhi saxaabadii wixii cilmiga ay nabiga ka hayeen ay sheegeen khalaas samicnaa wa aacnaa waa ka tanaasuleen arrintii idinkaa iskala weyaan hawshaasi marka arrinta ansaar oo quraysh ugu dhaweyd oo intanoo iyagu martigeliyay ay ka tanaasushay de maaragtay afrikaan iyo eshiyaan fogfog iyo inay markaa iyaguna ay u hogaansamaan oo ay arrintaasi maarata waa weeyaan aqbali waayaan hawaraac bay noqonaysa wuxuu yihi fain ikhtalla sharu min sharطu min dalika shuruuddaa mid kamida ah haddii la waayo lam tasixa tawliyatu ninkaa magacowgiisu ma ansaxayo maadaama la helayo cid shuruuddii oofsatay lakiin haddii la waayo cid shuruuddii oofsatay de markaa cidda soo dhow iyay noqonaysaa wuxuu yihi wain zaala shayu min dalika shuruuddii wax kamida ah haddii la waayo bacda tawliyati markii la magacaabay kadib baalat imaamatuhu imaamnimadiisu way bur wilaayatuhu mas-uuliyaddiisii iyo maarata magacaabistiisi way buraysaa buu yidhi waxaa laga soo reebayaa fisqiga haddii waxoogaa uu nin markaa noqdo aan toosnayn markaa waxaa la yidhi ma burayso ila hadday burto culays baa ka imanaya kadeed iyo dhibaato ayaa imanaysa laakiin waxyaalahan kale qof waalan buu noqday wuxuu noqday qof aan arrin waxba maamuli karin wuu gaboobay da ahaan waba qofaan waba maamuli karayn buu noqday dee markaa waxba kama imanayaan waa la bedelayaa kuwii maarata laakiin kolkuu wixii kaloo dhan qabe ee xaggii cadaaladda uun uu balaayo inkaara noqday ama khamriga cabaya ama daalina uu noqday haddii hala casilo la yidhaahdo dhibaato badan baa ka imanaysaa l ilaan isagina wuu dagaalami waxbuu isku aadini waxbuu isku hagaajini meeshina isagaa haysta markaas taa iyada ku casilmi maayo walafdalu sida fiicani an yakuuna waa inuu ahaado qofka la magacaabaya shadiidan nin adag min hayri cunfin aan si qallafsanayn waa inuu qof adag yahay oo aan lagu soo dhiiranayn fii nafsi lwaqti waxaa la rabaa dana qof qallafsan oo kakan oo kadeedan inaanu noqonin oo ummadda dhiba man waliya min amri ummatii fashaqa calayhim allahuma fashquq calayhim haddii ku dhacaysa layinan waa inuu yahay qof dabacsan min hayri ducfin laakiin aan itaal aan taag darayn bilaa go-aan ahayn kii u yimaadaba leexinaynin waa inuu qof dabacsan oo dadka soo dhaweynaya oo furfuran oo akhlaaq wanaagsan oo aan maaragta qof markaa ahayn ummadda qofkii usoo galaaba uu karaahiyeysanayo lakin haddana fii nafsi اwaqti min hayri ducf waa inaan lagu soo dhiiranin oo aanu qof itaal daran ama bilaa go ama bilaa haybada waa inaanu ahayn walaa yaxtajibu can اraciyati dadkii markaa mas ka ahaa waa in aanu ka dhuumanin qof markaa ixtijaab ka dhuumanayo dadka aan loo soo daynayn waa inaanu noqonin walaa yatakhidu samaysan maayo bawaaban maarata waardiye albaabka joogo oo cidina ma gelaysane ku noocaasa waa inaanu samaysan walaa xaajiban sidoo kale xaajibkii halkaa isaguna banaanka joogaye kolba usoo gelaya hebel baa ma soo daayaalaha kaa laftiisana haddaanu u baahan waa inaanu samaysan fa in idura ilaa daalika haddii u baahdo sakareerkii hadduu u baahdo qofkaa markaa dibadda taaganaya kolba usoo gelaye xaajibka waa aladii yastadinu caleyh waa kan idanka u qaadaya dadkan yimid iyo xaajib la yidhaahda bawaabkuna waa waardiyihii isagoo usha la taagnaa ama maarata qorigaba la taagnaa ka waa waardiye kan kolba usoo gelaya hebel baa yimid iyo waxaalena wa xaajibkii iska sekretaarkiibuu noqonaya haddii adaba sekretaarkii loo baaho oda dadkii badan yihiin oo in la habeeyo la nidaamiyo loo baahdo itakada wuxuu samaysanayaa amiinan qof aaminoo wanaagsan oo dadka aanu kala eexanayn salisan qof markaa akhlaaq wanaagsan dabacsan laa yakuunu jabbaaran mid qallafsan waa inaanu ahayn sharisan dabeecad oo dad maaa doonaysayo isagoo markaa weji ururinaya si kibir a ah dadka ula hadlaya oo jabbaar oo mutajabira waa inaanu ahayn ilan inta badan dadka madaxda ka agdhow kolkay dadkan imaadaan dadkan inay u leeyihiin bay garanayaan marka qofku markuu bilaadiin yahay qofka danta u yeesha xoogaa isagoo sanka taagaya iyuu la yar hadlaya isyar sarraysiinayo isyar weyneynaya hadda waa iska miskiin shilimayar meesha looga qorayoo la magacaabaa duldan berri la eriyayo dabada laga laagayo iyaa wuxuu maaragtay waxa weyaan isaguna dadkan masaakiinta ehe eh, odayga maaragtay doonaya ama halkan danta u yeeshay ayuu isaguna isaga dhigaya muxuu ahaaye mid cirkiga dhulka u kala hay marka taasoo kale wax la raba maaha sidii qof caadi oo dabiici mid dadka ula dhaqmaya oo soo dhaweynaya oo akhlaaq wanaagsan waa in loo magacaabo meesha wuxuu yustaxabu waxaa wanaagsan an yushaawira ahlilcilmi fi laxkaam dadkii culamada ahaa inuu axkaanta kala tashado wayaalihii soo deriya arimaha culculuse yimaada waa inuu dadk amruhum shuuraa baynahum wa mima razaqnaahum yunfiquun washaawirhum fi اlamr wa ahla اra'yi dadkii waxgaradka ahaa waa inuu kala tashado fi اnaqdi wاlibraam markii uu wax burinayo iyo markii uu wax guntayo iyagana waa inuu markaa kala tashado dadkii markaa aqoonyahanka ahaa ee waxgaradka ahaa wayelzamu waxaa ku waajiba annadaru inuu ka shaqeeyo eego fii masaalix raciya dadka maxaa u dana min amri salaati salaada arimaheedii waa in markaa waxa weyaan uu eego oo ka warhayo walaimati dadkii dadka tujinayay waa inuu ka warhayo wa amri sawmi soonkii arrimihiisi walahilati bilihii iyo bilashadii iyo waxyaalahaas waa inuu ka warhayo wa amri lxaji walcumra xajkiiiyo cumradii arrimaheedi waa inuu ka warhayo wa amri lqadaai walxisba garsoorkii iyo wanaag faristii xisbadu waa taase waa inuu iyagiina uu ka warhayo iyo ubaan reebistii wa mri اjnaadi wاlmra sidoo kale ciidankii arimahooda iyo maamuladii iyo marka waa weya imradii waa umaradii dadkii marka de barasaabyadii iyo goboladii iyo waaas maarata maamuladoodi waa inuu waxaasoo dhan uu ka warhayo oo mid walba sida markaa fiican uu maarata ka yeelo walaa yuwalii daalika arrimahaan soo sheegnay uma dhiibayo ilaa iqatan qof lagu kalsoon yahay mooyaane ma'muunan aamin ah oon khaayir ahayn caarifan aqoon ula bimaa yatawalaa waxaan loo dhiibayo caafimaadka mid caafimaadka aqoon waxbarashadii markaa waxbarashadii arrimaheed waxaan si fiican u garanay waa in loo dhiibo muxuu ahaa maamul maamulkii qof markaa aqoon uleh waa in loo dhiibo caarifan bima yatawalaa waxaan loo dhiibayo qofkii aqoonta ulahaa salaadii dadkii markaa ahalka waa ina tujiyaan waa in markaa loo dhiibo kaafiyan sidoo kale waa inuu aqoontii keliya kuma fillee waa inuu awooddiina uleeyahay oo ugu filaanayay limaa yataqaladu waxaan uu markaa qoorta sunanayo oo min alacmaali acmaasha camalkan loo dhiibay aqoon keliya lama bahan aqoon iyo waxaa loo baahan yahay awood marka waa saddexaan kale hanay waa aqoon awood iyo ammaano ila hadduu aqoontiiyo awooddiiba leeyahay laakiin all kacabsi aanu lahayn iyo ammaano isagoo garanayo de w dabagediyaya kaasa ugu daran markuu aqoon uleeyahay wax walba inuu qiil bixiyo oo uu markaa taxaayulaad sameeyo oo maarata xeerarkii qawaaniintii qaban lahayd lafteeda uu markaa iska ilaaliyo maaragtay xeeladaysto ayaa markaa imanaysa walaa yadacu suaala can ahbaarihim waa inaanu ka tegin inuu dadka ka waraysto wararka dadkii u magacaabay kii hebel ka warrama siduu u shaqeeya haye cumar radi taala tacala anhu waa garanaysaa wixii uu sameynayey markii lasoo cawday kuufa ayuu tegey intuu madiine ka tegey kuufuu tegey markaasuu masaajidadii ka kacay haye maxaad ka leedihiin amiirkiina masaajidkii haddana masaajid haddana kale haddana masaajidkooda maxaad ka leedihin marka baashu eh, markaa alla kacabsigu uu gala saasoo kale noqonaysa laakiin kolkaa aana dan ka lahayn adiguna danaysanayso waxba kaama gelin wixii wax cunaya wixii adiguna dhinacgumaad ka boogeysa wlbaxi can axkaamihim sidoo kale ka tegi maayo waxyaalihii ay ka garnaqeen lafteeda inuu eego oo ka jeegaleeyo oo fiiriyo si saxa ah hawsha mau socota mise waxbaa istabamarsan wabaa ariba wayanuru wuxuu eegayaayo kalu ka talinayaayo iyadana ka warhaynaya fii amwaali alfay dee khasnadii dowladda iyo maalkii xoolihii ka imanayey iyo kharaajka iyo jizyada inagii soo wada marnay kuwaas halkii ka imanayeen wayasrifu dalika wuxuu waxaan ku bixinayaa xoolahan danta guud fi lhami falhami waxa ugu muhiimsan haddana kaku soo xiga saasu markaa arrimuhu say u kala muhiimsan yihiin ayuu ugu kala bixinayaa wixii khasnada ku jiray min almasaalixi danihii guud siday markaa u kala muhiimsan yihiin min sadi huquuri si kala ahaa markaa waxa weyaan inuu xuduudda sugo xuduuddii muslimkaiyo gaalada udhexaysay baa laga hadlay xuduuddii muslimka iyo gaalada udhexaysay in uu sugo aan muslimiinta gaaladii usoo dhicin wa arsaaqi اljnaad ciidankii muslimiinta mushaharadoodii inuu ka bixiyo wa sadi buuuq fatahaadaha inuu ka awdo baigu waxa weeyaan markii iyo wixii lamidkii ay fatahaan ay faruurmaan inuu iyagana uu awdo o hagaajiyo ilan ummaddan bay ku halaagsamaysa haddii kale webigii fataho oo maarata intuu faruurmo de laga yaabaa inuu ummaddan la tago wa xafri اlanhaar sidoo kale inuu markaa webiyadii uu isagu sameeya yani waxaa loo jeeda imka de anhaartan la sheegaya waa waa saaqyadihii webiga kasoo leexanay ee dadka beerahooda loo soo duwayey kuwaa laftoodana inuu isagu ka shaqeeyo u hagaajiyo oo uu soo duwo wa arsaaqi alqudaati waalmuadiniin dadkii markaa garsoorayaasha ahaa iyo muadiniintii wixii lamidka ahaa wa gayri dalika min danihii kaleba iyagana mushaaraadkoodii waxoodii in laga bixiyo ayaa markaa ay dee noqonaysa shaqaalihii dowladda wayanduru wuxuu eegayaa fii amwaali sadaqaat xoolihii sadaqadana wuu eegayaa zakada iyagu waa gaar waa khasnad gaara ilan dad gaaraa leh wa masaarifiha meelihii lagu bixinayana uu ka warhaynaya wayataamalu wuxuu eegayaa amralmaraafiqi khayraadkii guud walmacaadin iyo macdantii guud ee wadanka uu lahaa iyo danihii guud iyo wadooyinkii iyo wixii lamidka ahaa iyagana arrimahooda wuu ka warhaynaya khayraadkii waman yuqicuhaa cidda uu u jarayo ee u xidhayo arin intaa qofka loo xidhayo dantii guud ma ku jirta in qofkan loo xidho halkaasuu iyadana uu eegaya calaa maa dakarnaaha sidii aan kusoo sheegnay fii mawaadicihaa mid kastoo xoolahan kamida ah iyo arrimahan dee baab bay soo lahaydoo baabkeedii ayaan kusoo sheegnay kitaab اaqdiyati kani wuxuu kitaab u yahay alaqdiya waa jamcu qaضa waa xukunkii ukun markaa alaqdiya xukunadii bay noqon waa garsoorkii halkan waxaa nooga bilaabmaya waa garsoorkii iyo axkaamtiisi baabu wilaayati اqaضa wuxuu ku horeysiiyey markaa baabkan garsoor maaragtay magacawgii maarata qofkii loo magacaabayey garsoorka wa adab ilqaadi iyo qofka garsooraha ah aadaabtii iyo habdhaqankii soobanaa ee looga baahnaa wuxuu yidhi wilaayat lqadaa garnaqii dadka loo garqaadayey in la qabto oo mas laga noqdo oo garsoorayaal ama garsoore la helaa fardun al alkifaaya sidii madaxda muslimiinta in markaa madax la helaaba ay fardu kifaaya u ahayd garsoorkiina uu fardu kifaaya u yahay maxaa yeelay dee waxa weeyaan xuquuqdii ayaan si kale ku sugmaynin waa bilijmac marka haddaba fain lam yakun haddii aanu jirin man yasluxu qof u suubada inuu isagu garsooro noqdo ilaa waaxidun mid qura unbaaba jira aaggaasi iyo gobo gobolkaasi tacayana calayhi fardu cayn buu ku noqonayaa lianna maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib weliba walazimahu alabhu inuu u ordo in magacaabo inuu ordo iyaaba waajib ku ah fain imtanaca hadduu diido ujbir ale waa lagu abaya hebelow halkan dadka garsoore uga noqo baa layii ciddii markaa meesha maamulka haysay baa tii hadduu diido waa lagu abay maxaa yeelay xuquuqdii baad dayacmaysa haddii kale sida aynu imaamka kusoo marnay wain kaana hunaaka hayruhu haddii dadku badan yahay garsooraha noqon karaa oo mid laga ay ka badan yihiin kuriha lahu uma fiicna qof kamida iyagii an yatacarada lahu inuu raadsado inuu u banbaxo uu raadiyo uma fiicna maxaa yeele halis weeyaan waa haliso de waxba xadiidku ahaa man wuliya alqada faqad dubixa bikayri sakiin qofka garsoore laga dhigay bilaa midi baa la gowracay waa qof gowracan halis buu ku jiraa weeyaan fadli weynna wuu helayaa markuu hagaajiyo dembi weyn oo halisana wuu ku jirayaa marka uu uu markaasi waxa weeyaan ka gaabiyo lidalik waxay culamadu waqafa calaa shafiiri jahanama aa'ifataan jahanamo qarkeeda laba kooxood baa saaran almuxadisuuna walqudaabiina culamada xadiidka iyo garsoorayaasha culamada xadiidku de waa kuwanoo raggii axaadiista soo wariyay bay eegayaan may kani waa daciif kani waa beenaale kani waa sidan kani waa halkan kani taasay ka shaqaynayaan soo ma qarkaasay taagan yihiino haddii ay ilaahay amarkiisa ku ilaaliyaan fadli weyin bay heli hadii ay waxa weeyaan bayrbayraan oo ay markaa hawe iyo ninjeclays iyo waxaa ku xukumaan halis bay gelayan garsoorihiina waa saasoo kale xuquuqdii buu kala goynaya marka isaguna halis markaa waa weeyaan ku sugaya haddaba wuxuu yihi kuriha lahu an yatacarada lahu wuxuu yihi walitu lqadaa walayta alqadaaa lam yakun shayan tawalaytuhu faawqacanii fi lqadaai alqadaau wamaa kuntu qadamtu wamaa kuntu qidman tamanaytuhu walitu lqadaaa garsoorkii baan qabtay buu yihi walayta alqadaaa lam yakun shayan tawalaytuhu alla miyuu ahaado wax aanan isku taabanin buu udhawaanin faawqacanii fi lqadaai alqadaau qadarka ayaa garsooranimadii igu riday buu yidhi oo garsoore iga dhigay wamaa kuntu qidman tamanaytu waxaan anigu tamaniyey oo aan rajeeyey oo aan e, ididilay ma ahayn buule markaa arrin halisteedaa wey yaa laytani lam akun qaadiya wayaa laytahaa kaanat ilqaadiya bukaasina alla miyaanan garsoorkan iyo arrimahan dhex gelin oo geerideedu i timaado ma iska dhinto intaanan waxaan faraha la gelin ilaa an yakuuna inuu noqdo mooyaane muxtaajan mid baahan oo de maaragtay aan biilkii helaynin falaa yukrahu loo karaahiyeysan maayo inuu markaa qadaagii uu raadsado lialabi اlkifaaya si uu bal wixii caruurta ku biilin lahaa u helo oo shaqo ay ugu noqoto mar hadduu ahal u yahay inuu qabsado loo diidi maayo waa shaqo xalaala eeg risq dalab hadday ka tahay wixiina ahal uu u yahay waxay noqonaysaa shaqo xalaalaho loo diidi maayo mustaxab bay noqonaysaa aw khaamilan ama inuu yahay mooyaane nin caalimahoo aan la aqoon khaamilku waa qofka aan la garanayn falaa yukrahu kana isna looma karaahiyeysto haddii niyadiisu ay tahay linashri ilcilmi ha lagu barto oo aqoontaada ha laga faa'iideysto hadday intaa tahay isagana looma karaahiyeysto dee dan markaa isaguna wax wanaagsan iyo niyooda wayajuusu waxaa bannaan an yakuuna fi lbeledi magaalada in laga helo qaadiyaani laba garsoore wa akaru iyo wax ka badanba way bannaan yihiin yanduru kulu waaxidin minhum mid kastaaba uu markaa dacwadaha iyo maaratay uu ka eego oo u yacni ka garnaqo fii mawdicin qayb magaalada kamida waa caadi xataa hadday meel isugu yimaadaan oo maxkamad keli ay wada fadhiyaan laba qaadiya saddex qaadiya afar waa caadi laakiin waxaa shardiya baa la yidhi inaan shardi laga dhigin inay isku wada raacaan xukunka hadday isku wada raacaan isku wada raacayaan marka qaarkood bay kala ra'yi duwanaanayaan masaladuna ijtihaadi noqonaysaa marka inay isku wada raacaan shardi lagama dhigi karo laakiin inay marka xaggaad u badataan oo kale haddii la yidhaahdo oo kale iyo taasoo kale waa caadi wuxuu yidhi walaa yasixu lqadaau qadihii asixi maayo ilaa bitawliyati limaami in markaa dowladdu ay soo magacawday mooye ninka qaadiga garsooraha noqonaya waa in dowladdu soo isaan arrintu fawdo u noqonin ninkan qaadigi muxuu garsoore ku noqonaya in la soo magacaabo aw man fawada ilayhi اlimaamu ama ciddii markaa meesha ka telinaysa may soo magacaabina lakin ciddii loo igmaday iyaa soo magacawda iyaduna waa caado wuxuu yihi fain taxaakama rajulaani laba qof hadday isula tagaan ilaa rajulin qof yasluxu lilqadaai garsooro noqon kara faxakamaahu ayou garsooro ka dhigtaan fii maalin arin maal ku tacalluqda iday yihahdeen nooga garnaq fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa mid wuxuu leeyahay anahu laa yalzamu dalika alxukmu wixii uu xukumaa wax lagu qasban yahay maaha oo yani waxaan ma asaxayo ilaa an yataraadayaa bihi bacda alxukmi markii uu xukumay kadib inay isla ogolaadaan ay raalli ku noqdaan mooyaane markaa ayuunbuu asaxayaa buu leeyahay qowlkaasi wathaani qowlka mayane marba hadii la xukumo wuu laazimayaa buli waa muctamadkii eeg sheekhu markaa wuxuu ku socday arrin maal ku tacalluqda haddii aan maxkamaddii dowladda laysla tegin ee qof ay iyagu markaa dee cilmi iyo aqoon ku og yihiinoo qaadi noqon kara isula tagaan oo yidhahdaan noo garnaq hadday arrintu arrin maala tahay arrinkaasi inuu ansax yahay buu sheeku ku socday laakiin khilaaf baa ku jira markuu ansax noqdo oo ay banaanaatay inay qofkani isula tagaan qofkani wixii uu xukumay miyuu laazimayaa markii uu xukumaba mise markii uu gartii qaaday uu xukunkii rido waa inay waanu ku ogollahayn idhahdaan kalsoonidii ay sidii usii markaa eh, daa'imiyaan oo aanay ka noqonin qowl baa wuxuu leeyahay ha waxaa shardiga inaanay ka noqon laakiin markii uu xukumay kii lagu jiifiye hadduu yidhaahdo ma ogoli ilan gaari laba ninka ma wada qoslise waxba kama jiraan markaa ninkaa garnaqiisi waa inay maxkamaddii dowladda isa tagaan laakiin wejiga wejiga saxda iyo waa qowlka saxdii waxa weeyaan kol haddii markii hore kalsoonida ay bixiyeen intii hawsha lagu jirana aanay ka noqonin xukunkii markuu dhacay kama noqon karaan xukunkii markuu dhacay kama noqon karaano haddii la way ka noqon karayaan de waxay noqonaysaa markaa takiim baa la arrintan takiimkiiba inuu bilaa faaiid noqdo oo mar walba kii maaratay eh, lagu xukumaa uu markaa ka noqdo iy noqonaysa wuxuu yihi fain rajaca fiihi axaduhumaa qabla an yaxkuma intaanu weli xukunka ku dhawaaqin hadduu midi ka noqdo faqad qiila waxaa la yihi yajuusu way banaan waana sida saxda ah waayo qofkani garsooro maaha iyagaa ka dhigtay de markaa intaanu xukunkii ku dhawaaqin way ka noqon karaan kalsoonidi way la noqon karaan waqiila waxaa kaloo la yihi laa yajuusu may kolba haddii ay kalsoonida bixiyeen kama noqon karaanna waan waay oo qoladanna de waxay leedahay mar haddii ay kalsoonida bixiyeen haddii la way ka noqon karayaan waxay noqonaysaa mad kastaaba markuu yar arka baashu dhinaca ay u socoto intaan lagu dhawaaqin kolkuu arkay inay ku jiifto inuu yidhah waa ka noqdo taasay keensanaysaabaa wuxuu yihi wain taxaakamaa ilayhi haday ninkan isula yimaadaan fi nikaaxi iyagoo arrin guuris ku haysta wallicaani iyo licaanki walqisaasi arrin qisaasa waxadilqadfi arrin markaa qadaf wa maaragtay xadulqadaf ah waxyaalahii xuduudda iyo qisaasti waxyaalahaas xuduuddii lakin ilaahay maaha kuwii ilahay laba qofoo isku haystaa mama jiraanbe qofunbaa ilan wax lagu haystaa waa eh, taas iyadoo taxaakam taxkiimka ma gasho laakiin waa xuquuq aadamaa ee maal ka baxsan haday isula yimaadaan faqad qiila waxaa la yihi yajuuzu way banaantahay waana sida muctamadkaa inkastoo eh, abcan ariiqat qowlen baan rajixi doonaa faqad qiila yajuuzu way banaan tahay waa la yihi waqiila waxaa kaloo la yihi laa yajuuzu ma banaana waqiila waxaa kaloo la wa saddex ariiqe calaa qowleyni maslada laba qowl baa kusugan waan sida saxda laba qowl buu imaam shaafici kuleeyahay labada qowlna waxaa rajaxan kol hadday xuquuq bani aadam tahay iyagiina ay qofkan garsoore ka dhigteen inuu garsoore u noqonayo oo xukunkiisu markii uu rido uu laazimayo ama maal ha noqoto ama guur ha noqoto ama qisaas iyo wax lamid waymbaii haddaba waxaa haboon an yakuuna alqaadi yani waxaa shardiya wey inuu qaadigu yahay dakaran lab xuran xor ah baaliqan qaangaara caaqilan caaqila cadlan cadaalad leh oo qof markaa yani waxa weyaan quman ah caaliman aqoon leh oo shareecadii yaqaana waa inuu yahay darajat lijtihaad gaadhay mujtahidan bay ku daraysaa daaralminhaajtu waa loo baahan yahay ma caalima taa inaga filan khalas caalimka la sheegaya mujtahidkii wey waqiila qiil baale yajuusu buu waxa banaan an yakuuna umiyan qof aan qoraa ahayn qoraal kaba aqoon waxna akriyin inuu e, garsooro noqdo hadduu axkaamtii xifdisan yahay oo diintii uu yaqaano hadduu diintii yaqaano aqoontii iyo wixii oo dhan leeyahay garsooro wuu noqon karaa isagoon waxbana qorin waxbana akriyin waa wejiga muctamadkaa wey waayo nabigeeni maxamed ahaa sala allah alay ummi buu ahaa saba maha marka aqoontiibaa meesha shardiyehe qoraalka iyo akhrisku shardi maaha laakiin de iminka waaqicii baanay ahay waqiila waxaa la yihi laa yajuusu may taasi socon mayso oo de waxa wey wuxuu u baahanya xukunkii inuu qoro qoraal bu mararka qaarkood ay arrintu tegaysa bay qoladan leeyihiin laakiin sida saxdaa isagoo xukunkii markuu rido dee maarata caawi kalkaaliyayaashiisa iyaa qoraalkii samayn kara wuxuu yihi walafdalu sida fiican an yakuuna waa inuu ahaado shadiidan qof markaa adag adag min hayri cunfin aan si qallafsanayn layinan qof dabacsan min hayri dacfin ama ducfin labadood akhri karta min hayri ducfin isagoo aan laakiin qof tamar daran ahayn waidaa walla imaamu rajulan markii imaamkii muslimiintu ama de qofkii markaa ka talinayay uu magacaabo rajulan qof kataba lahu lcahda waxaa markaa ay waa fiican yani arrintii ay noqonaysaa inuu u qoro ballanti ballanti yani waa jeeda magacawgii wa wasaahu waxa marka markaa yani waxa wey alcahdiga la sheegaya waa magacaabidii loo magacaabay mas-uuliyadda wa wasaahu wuxuu u dardaarmayaa bitaqwa اllahi caza wajal ilahay inuu ka cabsado wاlcamali bima fi اlcahdi inuu markaa kuna shaqeeyo sidaa markaa loo magacaabay intaa xuduudda iyo waxaa loo xadeeyey inuu markaa ku shaqeeyo washhada markhaati ayuu usamayn cala tawliiti magacowgiisa shaahideyn laba markhaati waa waagii hore dee waqiila waaa l in kaana baladu qariiban meeshu hadday dhowdahay loo magacaabay bixayu yatasilu khabaru bi oo warku markaaba uu gaarayo lam yalzamhu lishaadu markhaatiya looma baahna qiil kalena muctamada haddii warku si sahlan u gaarayo oo aan ay markiiba wax caan baxday noqonayso waxba markhaatiya loogama lakin meel fogde berigii hore ilan taar iyo telefoonna ma jirin nin baa iska imanaya oo ka yimid meel bil loo socdo markaasuu yimid waxa la ii magacaabay qaadi ayuu maarata la ii magacaabay de yaa kuu ogbaa meesha imanaysa soo yaa caddaynaya marka waa inuu buuggiisiina sito lagu soo magacaabo buuggiina de laska samaysan karaa waa inuu laba markhaati la socdaan baa oo ka markhaati kacaya in ay arrintaasi sax tahay saasta wayas'alu lqaadi qaadigu haddaba wuxuu wareysanaya can xaali lbaladi magaaladan uu yimid arrimaheeda waman fiihi min alfuqahaai walumanaa dadka ku nool ee culamo iyo dad markaa aaminaba leh qabla dukhuuli intaanu sooba gaadhin magaalada iyuu sii wareysanaya si isagoo magaaladii wax uga baxsan yihiin uu u yimaado oon loo jabsande wayustaxabu waxa fiican an yadkhula inuu soo galo sabiixata ywmi اlithnayni maalin isniina magaaladii loo magacaabay inuu yimaado sidii nebigu alayh الsalaatu wasalaam madiina uu u yimid maalin isniin fain faatahu isniintii haddii lasoo dhaafay dakhalahu yowma sabti maalin sabtia inuu markaa soo galo awil khamiis ama markaa khamiis iyaa markaa fiican bay yidhaahdeeno de khamiistana xadii aduu ibn maaja warinay allahuma baar lumatu fi bukuriha yowma alkhamiis iyaa marka xadiiskaasa waxoogaa la milcsaday baa la yihi malaha sabtidana waa usbuuca bilowgiisiyo xaggaasay ka eegay wuxuu yihi wayanzilu fii wasati اlbaled wuxuu markaa degayaa magaalada bartankeeda si dadkii ugu sinaado wayajmacu الnaas dadkii baa laysu keenaya markaa wayujmacu naas dadkii baa la keenaya wayuqra'u calayhim اlcahdu waxaa lagu akriyayaa buuggii loo qoray de magacawga ahaa warqadii wayatasalamu wuxuu guddoomaya la wareegayaa almaxaadira wasijillaat faylalkii dee qaadigii ka horeeyey min alqaadi aladii kaana qablo qaadigii ka horeeyey ayuu faylalkii maxaadir iyo sijilaad bay u kala qaybin jireen markaa maxdarku waa waxaa imika taqriirka la yidhaahdo wixii goobta ka dhacay maarata diiwaangelinteeda intaan xukunka lagu dhawaaqin hebel baa saa yii hebelna saasuu yii saasaa loogu jawaabay taas saasuu samey saasuu sameeyey intaas maxdar baa la odhanaya markii xukunka la rido qoraalka la sameeyana sijili baa la odhan jiray markaa labadiiba de labadaba waa la faylgarayn jirayoo maarata qaadigu markaa qaadigu haysanay markaa qaadigii ka horeeyey faylashii hayey iyuu ka gudoomaya wain ixtaaja hadduu baahdo an yastakhlifa inuu naaib u samaystiyo wakiil fii acmaalihi shaqooyinka uu hayo likaratiha oo shaqadu ku badato istakhlafa wuxuu naaib ka dhiganayaa man yasluxu an yakuuna qaadiyan qof isaguna garsooro noqon kara oo shuruuddii laga helay ayuunbuu maalan meesha loo soo magacaaba waa gobol weyn magaalooyinkii ma gaari karo dee tuulo heblaayo mid buu dhiganaya tuulo heblaayana mid buu dhiganaya saasoo kale noqonaysa wain lam yaxtaj haddii aanu u baahna inuu ku wada filan yahay faqad qiila qiil baale yajuuzu naaib wuu samaysan karaa wuu samaysan karaa naaib ayuu kaasi leeyahayo yani sidii markaa imaamka oo kale iyuu noqonaya waqiila waxaa la yihi laa yajuuz may kan isaga uma banaano ilaa an yudana lahu fii dalika in loo fasaxay mooyaane wixii uu ku filan yahay cid kale uma diri markaa wixii loo fasaxay iyunbuu yeeli iyo wixii awoodiisa ka badan ayuu cid u dirsan kara wain ixtaaja hadduu u baahdo kaatibin qoraa ustuxiba waxaa fiican an yakuuna inuu noqdo qofka uu qoraaga ka dhiganayaa musliman muslim cadlan cadaalad leh caaqilan maaragtay aailka loolama jeedo aan waalle looma jeedo qof al kulle qofna oran maaye waxa loo jeeda qof markaa garaad fiican garaadkiisu buuxo ayaa loo jeeda faqiihan fiqigana yaqaano inuu yahay iyaa fiican buu marka afartiiba wuxuu ka dhigay iska mustaxab oo hadaanu muslim ahayn yani way iska socon karaysaa de waayo isagiibaa meesha maamulayo isagiibaa eegaya wuxuu qoraya bay yidhahde lakiin sida saxdaa ah, ama siday muctamad ka dhigayaan labada hore waa waajib inuu muslim yahay cadlina yahay ila faasi wax loo dirar maaye caaqil iyo faqiih inuu yahayna iyagu waa mustaxab walaa yatakidu samaysan maayo xaajiban kii xaajibka ahaaye dadka usoo gelinayey walaa bawaaban iyo kii markaa waardiya albaabka taagnaaye dadka celinayey samaysan maayo fain ixtaaja haddii ay baahi timaado ittakhada wuxuu samaysan xaajiban kaa markaa dadka usoo gelinaya oo laakiin caaqilan caqli badan amiinan aamina oo dadka siday u kala horeeyeen iyo arrimihi dhan ilaalinaya baciidan min aamac aan ahayn amaaci lacag urursadaah oo xoogaa yar iska bixiyana wayamuruhu wuxuu markaa amrayaa anlaa yuqadima khasman calaa khasmin qofna qofa ka soo hormarin buu odhanaya labadii ninee ishaystay hal mar soo wada geli kolba mid ha ii soo dacwadi ka dhaxayso mid ha ii soo waa inay dee soo wada galaan walaa yakusu fi lidni qowma duuna qowmin dadka qaarna ha u ogolaan qaarna ha celinin walaa yuqadima akhiira calaa awal mid dib ka yimid ha ka soo hormarinin kii ka soo horeeyey waxyaalahaaso dhan buu faraya si cadaaladii loo ilaaliyo wayuusi wuxuu dardaarmayaa alwukalaa'a calaa baabihi bitaqwa allah kuwan wakiilada ka ee albaabka jooga ee dadka soo gelinaya meesha habaynaya ee nidaaminaya ee dadka say u kala yimaadeen iyo waxyaalahaasi qoraya bitaqwa allah ilahayna ka cabsadaan ayuu amraya wayuusi acwaanahu kuwan kale ee kalkaaliyayaashiisa ah sida qoraagii iyo wixii lamidka ahaa iyo askartii ukaashadii waxaas iyagana wuxuu farayaa bitaqwa allahi tacaala alla kacabsi warifqi bilkhusuum iyo u dhibriyaan dadka markaa dacwadaha wata walaa yatakhidu samaysan maayo shuhuudan muratabiina markhaatiyo joogto ah oo laa yaqbalu hayrahum cid kale aan la aqbalayn hebel iyo hebel iyo hebel unbaa markhaati labaatan isagu xaditay oo qortay de labaatankaasi ummadda may ku filan karaan kuma filan karayaan cid walba waa markhaatiyadiisa keensanaya adigu ka eego markhaatiya soconaya ma yihin mise ma banaana markaa arrintaas waa xaaraantan iyadu waytakhidu qowma min asxaabi lmasaa'ili wuxuu samaysanayaa asxaabu lmasaa'il waa kuwii dadka soo ka wardoonayay ka wardoonayaal umanaaa dad markaa aamina ah iqaatin dad lagu kalsoon yahaya buraaaa min ashaxna ciilqabayaal aan ahayn baynahum wa bayn annaas kuwo dadka u ciilqaba oo maaragtay colaada iyaga dadka ka dhexayso waa inaanay ahayn wardoonkani waa maxay wardoonkani waxay ka wardoonayaan dadka markhaatiyada ahee yimid ee aadan adigu garanayn iyaa waxaad markaa kuwaagan markaa wardoonayaasha ayaad markaa hebel baad udhiisasad leedahay qoraal baad samaynaysa waaad leedahay ninka hebel hebel la yaro qofkood weydiin halka degan tahay ilablaayo meherulaya degan tahay haddee tana marka masaajidkii ku dhawaad garanaysaa wax sheekho halkaa degan qof macquulaho odayaashii raggii looga qaateen kaay halkaa xaafadaa deganaa ciddii aad ka garanaysay iyaad markaa qoraal yar u samaynaysaa waxaa iyimid ninka hebel hebel hebel la yidhaahdo oo markhaati ka ah arrin iyo noocaasa qadiidana oad sheegaysaa cidda eedaysanaha ka iyo waa hebel hebel hebel soo arki maysid cidda uu markhaatiga u furayaana waa hebel hebel hebel intaaba oad sheegaysaa deetana qof aan la garanayno adigu lakin adigu baa yaqaana dadkan wardoomadaada inay niman caana noqdaan lama ogolo yani arrin fiican maaha dad aan la garanayn baad samaysanaysaa adigu adiguna taqaano nin halkan iska soo de nin sheekha hadduu doono ayaaba kuu shaqeya lakin dadku maogeyn kuu shaqeeyo waad u dhiibaysaa uunu isagaa markaa geenaya warqadi waadkiibu geenayaa ninkaaba taqaanaa buu leeyahay caynkaa maxaad ka ogtahay arrintaasu qaadigu kaa rabaa khalaas markaa qaadiga uu la kulmayaa arrintiibuu sheegay wixii markaa ka ogaa saas markaa asxaabulmasaalku markaa waa kuwa liyacrifa si uu garto xaala man tujhalu man yajhalu cadaalatahu qofka aanu cadaaladiisa garanaynin xaalkiisa si uu warkeeda u helo oo min ashuhuudi markhaatiyada ka midka ee aanu aqoonin si uu warkiisa u helo wayejtahidu wuxuu ku dadaali weliba allaa yacrifa bacduhum bacdan wardoonayaashu iyaga laftoodu inaan is aqoon dad aan is aqoon iyaa dirsanaysa iyaga laftoodu aanu midna ogeynka kale inuu shaqaalayu markaa walaa yaxkumu walaa yuwallii walaa yasmacu lbayinata fii gayri camalihi walaa yaxkumu xukumi maayo xukun ridi maayo walaa yuwallii cid magacaabi maayo naaib samaysan maayo walaa yasmacu lbayinata markhaatiyada ku dhagaysan maayo fii gayri camalihi meel aan gobolkiisii ahayn camalku camalki la sheegaya waa intii lagu magacaabo halkii garsooraa gobolkii lagaaga dhigay gobol aan ahayn adigoo jooga kuwo ishaysta haday ku yimaadaan hawgarqaadi ukun ma ridaysi markhaatiyadooda ma dhegeysanaysa halkeeni suukankan aad leedahay halkan shicib baan ka ahay meesha kale markaad joogto shicib baa tahay garsooruhu markaanu gobolkiisii joogin waa qof shiciba saas daraaddeed arrimahan ma samaynayo fain facala dalika hadduu sameeyo lam yuctada bi waba la tirsan maayo waayo shicib buu ka ahaa halkan walaa yajuusu ma banaano an yartashiya laaluush inuu qaato xaaraan weeye dembiyada waaweyn buu ka mid yahay walaa yaqbalu hadiyatan hadiyad ka qaadi maayo miman lam yakun lahu caadatu bilhadiyati lahu qof aan caado ulahayn inuu wax usoo hadiyeeyo qabla alwilaa intii aan la magacaabin qof aan intii aan la magacaabin usoo hadiyeyn jirin ka aqbali maayo dee hadaaya sulaani suxtun waata la yihi ama hadaaya alcumaali ghuluul iyadan ah waxaa loo soo hadiynaya shaqaalihii dowladda hadiyadaha la siinayaa waa dadkii markaa xilalka loo magacaabay hadiyadaha la siinayaa waa khiyaana ma banaan qof aan caado hore ulahayn inay wax isu hadiyeeyaan wax isu hadiyeyn jiray qof aan ahayn hadiyad ka aqbali maayo hadduu ka aqbalo waa inuu dhigo baytulmaalka isagii de matalan u garan waayo o kale walaa miman kaanat lahu caadatun sidoo kale dadkii caado ulahaa inay wax usoo hadiyeeyaan iyaga laftoodana ka aqbali maayo maa daamat lahu khusuuma hadday dacwadi u furan iyadoo dacwadi ku furan ama u furan markaana ataa kuwii hore wa soo adiyan jireen ka aqbali maayo fain lam takun lahu khusuumatu haddaanay dacwadi u furnayn horena ay wax isugu soo hadiyeyn jireen jaaza an yaqbala inuu aqbalaa way banaanaan haddii aanay ka badbadin ku jirin hadday siyaada la socoto siyaada u celinay wal afdalu marka lafteeda sida fiicani allaa yaqbala waa inuu celiyo oo aanu aqbalin ama uu khasnada dowladda ku rido walaa yaxkumu linafsihi walaa liwaladihi waay wuxuu yihi qofkii xashiishadda caba maan tacsiir loo waajibinay dame waa ma diidintaa xad un baynu waan lama xadayn lakin tacsiirta wayn dembi kastoon xad lahayn somayna odhan saanu qofku ugu dhiiran xadkii khamriga maa la gaadhsiinaya may xadka lama gaadhsiinayo haddii nin waxaday gacanta la gooyo oo ay gacantii dib ugu soo baxday markaa kadib ayuu waxday mar labaad ma isla gacantii baa la jarayaa mayd xataa tii aynu ka goyna haddii intuu qaatuu la cararo dhakhaatiirii waxu tago oo loogu nabo khalaas gacantaa midigna waynu qaadanay inagu xaqeenii ka qaadanay mar labaad kuma lihi ataa isaastii waa saasoo kale shaafici qisaastu ka hadla qofkii marka la gooyo hadduu isku dhajiye buu yii isku nabo <laughs> waa caadi de mu dhiman de kaa weyl kaas qisaastii markaa ma dhicin de ha lakin muu dhiman soo ma qisaastuna dil bay ahayd de lama dilin kaasi waa dilaya kaa isaga dilaya qofka uu ilaahay asturay ee xad lagu leeyahay hadduu hoos u toobad keeno oo la xadin haduu isqariyo ma dembaabi maayo waa caadi inuu toobad keenu ba qofka laga doonaya markaa waa arin saxa arrin caadiya weeyaan muddadii xabsiga intee ugu badan oon la gaadhsiinayn kolley shaaficiyadu xabsi daayin may sheegin laakiin wixii ka sokeeya intii qaadigu u arko inay munaasib ku tahay wuu xidhaya laakiin xabsi daayin shaaficiyada kuma jiro hataa jumhuurka ina lagu jiri filaya lakin salafkii qaar kamida ayaa la sheegay xabsidaainka maxaa loogu qorituuri waayey laba imaam ee isku mar la doortay de mabaa saxiinbe maa loo qorituura waxaa saxiin loo qorituuriya de haddii kale marka horeba baynu dhahno dadka ahalka u ah loo wada qorituuro xooyaan la magacaabinbe markaa sax maaha qorituur meeshan ma imanayo waa magacaw waxan tawliya wey caqdi bay ubaahan tahay qurcaduna caqdi maaha imaamkii la dooranayay wakti uu kursiga saarnaanayo ma loo xadidayo imaamulmuslimiin culammadu waxay yidhaahdaan sida culamada qaarkood ay sheegeen looma xadidayo imaamulmuslimiin laakiin dee kuwa maanta imaam muslimiin maaha khaliifadii muslimiinta maaha mid waliba meel buu haystaa w inaga niriyo de intaasubuu ka oday laakiin maaha imaamulmuslimiinkii ma aha baa lagu ilaalinaya in marka marka hadda intii loo magacaabay kii toban sana lasiiyo tobankaas u midi laakiin haddii sifo sharci ahoo labadii sife sheekhu sheegay mid ahaan qofka lagu magacaabo oo midig intuu ka xoog wato xoog kaga qabsado kii hore unbaa harciga haddii loo gargaari karayo waa in isagii loo gargaaro inaan sifa harciga ku haystay kana sifa aan ahayn buu laakiin markay meeshu mutaqalib un tahay kolba kii xoog roonaada un ay tahay kii hore hadduu mid kale ka xoog roonad marka kaasi oog meesha ku qabsaday ku kale ka xoog roon yimid kale ka xoog roon unbaa isagana haddana haysanayo kaasunba haddana axkaamtii lagu ilaalinaya hadduu isku dhajib ka tegi waay maa khalaas in lala dagaalamo waxaa ka fiican in la yidhaahdo bal hadaba hagaagu wuxuun hagaaji in la ilaa baa ka wanaagsan in lala dagaalamo